yattabicuuna maa yattabicuuna raaci mayaan ilaa danna mala maahane wa inna danna maluhuna laa yuqnii kama deeqo min alxaqi xaqa xaggiisa shay-an waxba fa acrid ka jeeso nabiga subana man qofkii tawallaa ka jeestay can daacati illaah faacrid ka jeeso nabiga subanow man qofkii tawallaa ka jeestay can dikrinaa annaga nala xusidina la xusayey oo walam yurid aan doonin ilalxayaata nolol maahane nolosha adduunyaa ee dhow daalika dalabu dunyaa adduunye raadintu mablaquhum waa meeshay gaareen min alcilmi cilmiga xaggiisana ay ka gaareen inna rabbaka rabbigaa huwa aclamu asaga u ogaal badan biman qofkii dalla lumay can sabiilihi jidkiisa ka lumay wa huwa allaah aclamu isaga u ogaal badan biman qofkii ihtadaa hanuunay ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala wuxuu ku inkirayaa gaalada malaa'igta in ay ka dhigeen dumar inay yihiin waana iska kidbi iyo iftiraa iyo kufri kali ah ee wax cilmi ah oo ay ku dhiseen arintaas lama arko malaa'igta ma bannaano in la yidhaah waa dumar ragna lama dhahayo maxaa la leeyahay sidii allaah uu yidhi aa oo ah cibaaduraxmaan ila wuxuu yidhi subxaana wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaaduraxmaani inaafan malaa'igtii oo adoomada ilaahay ahaayeen ay kuwa dhedi ku magacaabeen ka dhigeen ashahiduu khalqahum ilay mayaga xaadir ah markii la abuurayey markay leeyihiin waa dumar mayaga xaadir ahaa maya way xaadir maahay idan markaa satugtabu shahaadatum wayus'aluun hadalkaas ay yidhaahdeen waa dumar waa la qoraya hadal iska baaba'aya maaha kadibna ilaahay hortiisa lagu weydiinao waa lagu xisaabina saasuu ilahay leeya subxaana wa tacaala waa waciid iyo goodi daran wey marka waa gaalnimo ilaahay wuxuu ku magacaabay dadka oo malaa'igta dumar dhahaya inaysan rumaysnayn aakhirada gaalo inayhiin saasa ilaahay ku tilmaamo in aladiina dadka laa yu'minuuna aan rumaysnayn bilaakhirati aakhirada layusamuuna almalaa'ikata malaa'igta waxay ku magacaabayaan tasmiyata alunhaa midna dig maga la magacaabideed oo waxay leeyihiin almalaa'ikatu banaatullah ay leeyihiin waa gaalo marka kuwaas walxaalay ku walxaalay ku magacaabayaan maa lahum uusan ugu sugnaan bihi bi haada almaquuli hadalkaas ay ku hadlayaan min cilmin wax oqoon markii la abuuraayay maysan joogin wax wara kama hayaan in yatabicuuna maa yatabicuuna raaci mayaan ilaa danna mala-un maahane waa mala awaal waa iska un wax un iska wahmi iyo tuhmo ah ilaah wuxuu yidhi subxaana wa ina danna mala awaalkuna laa yuqnii kama deeqo min alxaqi cilmi meeshii looga baahnaa shay-an waxba haddii meesha cilmi looga baahan yahay mala awaalku waxba kama taro Ah, xaqa waxaa loola jeedaa cilmi ah. qofku waxa uu caqiidada ka dhiganaya waa cilmi inay yihiin wax daliil ku taagana la rabaa meeshii cilmiga laga rabay haddaad iska wax mal iska malaydo oo mala odarasahoo wax daliila aan lahayn malahaasu waxba kaa deeqi maayo ilahay agtiisa waxba kuu noqoma waxba kama noqonayo oo xaqii lagaa rabay waxba kalama aadan imaan waa maleeyeyna waxba kuu tarini in yatabicuuna ma raacayaan ilaa danna mala-un maahani mala awaal wey si ayaga ay la noqotoon daliil ku dhisnayn wa ina danna maluhuna laa yuqnii kama deeqo min alxaqi xaqa xaggiisa shay-an waxba fa acrid ka jeeso nabiga subano canman qofkii tawallaa jeestay can dikrinaa annaga nala xusidira la xusayo qofkii ka jeestay can dikrinaa laba macnaa lagu fasiray can dikrinaa ey can dikrilaahi cala alcumuum ilaahay cibaadadiisa qofka ka jeestay iskaga jeeso iyo can dikrinaa qur-aanka iyaga qofka ka jeestay oo dikriga qur-aanka gaar ahaan loola jeedo labadaasaa lagu fasiray qofka qur-aanka iyaga iskaga jeestay ilaa qofkii qur-aankan raacaa caqiido saxiixoo raasiquu ku sugnaana qofka mala-awaalka wax ku dhisa waa wa qof aan qur-aanka cilmi ka qaaday ah, ee iska wahmi iyo abya wowan ka maqlay iskaga socdo fa acrid ka jeeso caman qofkii tawalla ka jeestay can dikrinaa qur-aanka yaga oo walam yurid aan doonin ila alxayaata nolol maahna nolol adduunya ee dhow noloshaan adduunyo qof dalabkiisuba uu yahay oo hamigiisu u yahay oo mustaqbalka u yaqaana adduunyada inuu magac dheer ka yeesho inuu maal ka helo inuu mansib iyo derajo iyo madaxnimo ka gaaro qof hamigiisa iyo murugadiisu tahay qofkaas iskaga jeeso qofkaas iyo xaqu is arki mayaan mar haddii qofka hamigiisu noqdo adduunyo waa u dhammaatay qofkaas waa halaagsan isaga iyo xaqisma lama soco karaan wax qofka diintiisa halaaga waxa ugu weyn weeye qofku inuu hamigiisu adduunyo noqdo ah, man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid uma jacalnaa lahu jahannama guri alla uga dhigaa qofkaas mar haddii hamigiisu uu yahay ah, hamigiisu hadduu yahay maxaa yeele siduu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam qofku sidiisaba haddii uu sharaf iyo magac raadi ama maal raadi ay hamigiisa noqoto sida laba uubatoo gaajoon ari lagu soo daayay u baabaashaanay diintiisa u baabiinaya maa di'baani jaa'icaani ursila calaa qanamin biafsada lahaa min xirsi lmari cala almaali washaraf qofka ma hamigiisa laakiin qofka markay hamigiis uu yahay aaqiro rabbi raalli ha kaa noqdo cadaab alle ka badbaad jannada alle aad degtid waxa weeyaan arrimihiis oo dhan waa fudayd xaqana fudayduu leeyahay allana waa waafajinaya meesha lagu kala tegay sidiisa waa hamiga asalka meesha waa hamiga qofkan murugo maxaa ku ah waxna waa wax iska waxa weeyaan gadaal ka soo raacno waxna waa muhiimadiisa koobaad qofka hadday muhiimadiisa koobaad adduunyo tahay waa khasaara waa khasaara qofkaas qof dhintay wey ilaa wuxuu yidhi dalika ay alabu dunyaa weeye dalika ay alabu dunyaa adduunye raadinta mablaquhum waa meesha ay ka gaareen min alcilmi cilmiga ayaga dhammuba derajada ay cilmiga ka gaareen gaaladu waa adduunye raadin alabu dunyaa wa sacyu laha ah, waa qaayada ay gaareen yaclamuuna aahiran min alxayaati اdunya marka waa dad halaagsamay marka dadka mar hadday hamigooda iyo qaayadoodu ay noqoto adduunyu cilmigoodu adduunyu inna rabbaka rabbigaa huwa aclamu asaga u ogaal badan inna rabbaka rabbigaa huwa aclamu waa mid u ogaal badan biman qofkii dalla ka lumay can sabiili jidkiisa wa huwa rabbigaa aclamu waa mid u ogaal badan biman ihtadaa qofka hanuunay ilaah isagaa kala yaqaan waa wacdi iyo waciid allah isagaa u ogaal badan qofka lumay isagaana abaal marina qofka hanuunay allah isagaa u ogaal badan asagaana abaal marina waa wacdi iyo waciid wey marka ina aladiina dadka laa yu'minuuna aan rumaysnayn bilaakhirati aakhirada la yusamuuna malaa'igtiiyay ku magacaabayaan tasmiyata alunhaa mid dhadig la magacaabideed walxaalay ku magacaabayaan maa lahum uusan ugu sugnaan bihi bi haadalmaquuli hadalkaas min cilmin wax aqoona oo ay ku dhiseen in yatabicuuna maa yatabicuuna raaci mayaan ilaa danna mala-un maahane wa ina danna maluhuna laa yuqnii kama deeqo oo bedel kama noqon karo min alxaqi xaq meeshii cilmi laga rabay mala kuguma filna waina danna maluhu laa yuqnii kama diiqo min alxaqi xaqa xaggiisa shay-an waxba fa acrid ka jeeso nabiga subanow canman qofkii tawallaa ka jeestay can dikrinaa annagana la xusidiina la xusi lahaa ama can dikrinaa kitaabka yaga qur-aanka qofka ka jeestay oo walam yurid aan doonayn ila alxayaata nolosha maahan adduunyaa ee dhow dalika dalabu dunyaa wa sacyu lahaa adduunye raadintaas iyo in loo sacyo qaayo laga dhigto mablaquhum waa meeshay ka gaareen min alcilmi oqoonta ina rabbaka rabbigaa huwa aclamu waa mid u oqoon badan bimani biman dalla qofkii lumay isagaana abaalmarina waa og yahay isagaana ka abaalmarina can sabiilihi jidkiisa dadka ka lumay waa u ogaal badan yaha inna rabbaka rabbigaa huwa aclamu waa mid u ogaal badan biman qofkii dalla ka lumay can sabiilihi jidkiisa wa huwa rabbigaa aclamu waa mid u ogaal badan biman ihtadaa qofkii hanuunay welilaahi allah keligiis ayuu u sugnaaday maa kii fi samaawaati cirayaalka ku sugnaaday iyo wamaa shaygii fil ardi dhulka ku sugnaaday liyejziya aladiina yaclamu waa og yahay wa yaxfaduhumaa alla waa og yahay waana xifdinaa oo waa ilaalinaa liyejziya si uu u abaalmariyo aladiina dadkii asaa-uu camalka xumeeyeen bimaa kii camiluu ay sameeyeen si uu ugu abaalmariyo oo wayejziya uu ugu abaalmariyo aladiina dadka axsanuu camalkooda wanaajiyeen bilxusnaa jannadii wanaagga badneed si uu uga abaalmariyo aladiina dadkii si uu janno ugu abaalmariyo yajtanibuuna ka fogaada kabaa'ira alismi dembiga kuwiisa waaweyn iyo walfawaaxisha kuwa foosha xun ila lamama kuwa yaryar un maahani dunuubta yaryar maahani inna rabbaka rabbigaa waasicilmakfirati dembi dhaafkiisu waa miduu ballaaran yahay huwa rabbigaa aclamu waa mid u ogaal badan bikum idinka id waqtiyuu idin ogaal badnaa anshacakum uu idinka abuuray min alardi dhulka wa id waqtiyuu idin ogaal badnaa antum idinku ajinnatun uurjiifyaal aad ahaateen uurjiifyaalkaasoo fii butuuni ummahaatikum hooyooyinkiin caloolahooda ku sugan falaa tusakuu ha dahirinina anfusakum nafyaalkiinna huwa allah aclamu waa mid u ogaal badan biman itaqaa qofkii ka baqay ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegayaa cidhadhyaalka iyo dhulkaba asagu inuu iska leeyahay isagu inuu milkiyo dhammaan waa asagu xaakimka kala xukminayana uu yahay ilaah wuxuu yidhi subxaana walilaah allah keligiis ayuu u sugnaaday maakii fi samaawaati cidhadhyaalka ku sugan iyo wamaakii fil ardi dhulka ku sugan dhammaan allah iska leh liyejziya laamu tacliilkaas ee masderka ficilka laga dhalaaliyo jiraysa waxay ku tacalluqaydaa maa dalla calayhi qowluhu tacaala huwa aclamu ina rabbaka huwa aclamu ficil laga fahmayo ku tacalluqayda kaannahu qiila fayaclamu dalaala man dalla واهتداء من اهتدى wayaxfaduhumaa liyajziya inuu abaalmariyo daraaddeed wayaxfaduhumaa daasay ku tacalluqayda marka kaanahu qiila fayaclamu dalaala man dal qofka lumay dalaalkiisa alla waa oge wahtidaa'a man ihtadaa qofka hanuunayna hanuunkiisa allah waa oge wa yaxfaduhumaa cilmigaas uu og yahay alle ma lumayo waa xifdisay waa maxfuud ma lumayo muxuu xifdinayaa liyajziya allah inuu ku abaalmariyo daraaddeed aladiina dadka asaa-uu camalkooda xumeeyey bimaa camiluu wixii ay sameeyeen oo wayajziya uu ku abaalmariyo aladiina dadka axsanuu camalka wanaajiyey bilxusnaa jannadii wanaagga badneed allah subxaanahu wa tacaalaa addoommada marka uu cadaabayo cadaaladuu ku abaalmariya dembigay sameeyeen bisu u cadaaba waxba looguma daro laakiin markuu abaalmarinayo janno geynayo camalkooda kuma abaalmariyo kaliya ee ixsaan iyo tafadulu ku abaalmariyo markay ciqaab joogto wuxuu ilaahay ku abaalmariya cadli macnaha dembigay sameeyeen oo kali ah oon waxba loogu daray laakiin markay joogto waxa weyaan janno jannada iyo naxariista ma ahan cadli waa ka weyn waa tafadul iyo raxmad ayuu ilaahay ku abaalmariyay marka bal fiiri liyejziya ilaahay inuu abaalmariyo aladiina dadkii asaa-uu camalkooda xumeeyeen bimaa camiluu waxay sameeyeen bis dembigay sameeyeen keliya lagu abaalmariyo dadkii camalkooda xumeeyey oo wayejziya uu ku abaalmariyo aladiina dadkii axsanuu camalka wanaajiyeen bilxusnaa jannadii wanaagga badneed jannadu waa ka weyntii camalka Ah, jannadii wanaagga badneed lama dhihin camalkooda lagu abaalmarina jannadii wanaagga badneeda lagu abaalmarina aladiina dadkiiya jannadii wanaagga badneed lagu abaalmarinaa yajtanibuuna ka fogaada kabaa'ira alismi dembiga kuwiisa waaweyn iyo wal walfawaaxisha kuwa foosha zinada iyo liwaadka iyo maandooriyaha iyo dhiigga muslimka iyo isbaarada iyo kuwaas kuwa ka fogaada ila lamama maxaa loola jeedaa laba qowlaa ku jirta xaafidkuna labadaba uu keenay midka koobaad cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu yidhi lamamka anugu ma aanan arag wax uga ekaansho badan abu hurayra xadiidka uu nabiga ka wariyey sala allahu calayh wasalam in allaha tacaala kataba cala bni aadama xadahu min azinaa ilaahi weyne subxaana wa tacaala banu aadanka waa ku qadaray nasiibka uu zinada uga dhacayo adraka dalika laa maxaalata waana lahuba arrintaas wuu ku dhacaya fa zina alcayni annadaru isha zinadeedu waa fiirada lagu fiiriyo qofka wax aan u bannaanayna uu ku daawanayo oo waxa weeye ninkii dumar xaaraana uu fiirinayo taasoo kale weeye ama dumarkii rag ka xaaraana ay daawanayaan wazina lisaani annudqu carabka waa zinaystaa zinadiisuna waa in looga sheekeeyo zino wanafsu tamanaa watashtahi qalbiga zinadiisuna waa inuu jeclaado haddii riwaayadaha gobol waxaa weeyaan gacanta zinadeedu waa taabashu wa zina alyadayni albadshu wa zina rijlayni almashyu lugaha waa zinaystaan waa in lagu aado waa socodka iyo tilaabta la qaadayo intaas horoo dhan zina lagu magacaabay laakiin kabaa'ir maahani waa saqaa'ir waalfarju yusadiqu daalika ow yukadibu farjigaa u rumeeya xibnihii ama ku beeniya hadday farji gaarto iyo galmooshana waa kabaa'ira waa zinadii weyneed marka zinada weyn inta ka sokayda weeye lamamku saasuu yidhi cabdullahi bni cabbaas mujaahidna wuxuu yidhi lamamku waaba kabaa'irbu waa kabaa'ir oo sootii la yidhi waa ka fogaadeen wuxuu yidhi ladamka waxa loola jeeda arrajulu yulimu bidambi uma yansicu canh waa qof dembiga marku dhacaya kadibna ka toobadkeenaya marka labadaas macno maxay kala noqon haddii saqaa'ir lagu fasiro istinuhu waa munqadic lamamku kabaa'irta iyo fawaaxishta kaba mid maaha istinuhu waa munqadic marka waxay macnuhu noqon aladiina dadkiya janno lagu abaalmarin yajtanibuuna ka fogaada kabaa'ira alimi dembiga kuwiisa waaweyn iyo walfawaaxisha kuwa kuwiisa foosha xun ila lamama dunuubta saqaa'irtaaho marmar ka dhacda maaha saqaa'irta laftirkeeda qofku hadduu daa'imo kabiiray noqoto marka saqaa'irtaas maahane waxa weeyaan kabaa'ir waaba iska ilaaliyaan taas jannaa lagu abaalmariyaa dadkaas qowlka labaad istidnuhu waa mutasil oo waxay noqon dadkanu waa isla ilaaliyaan hadday dhacdo in kabiira ka dhacdana waa ka toobad toobadkeena ee kuma sugnaadaan dadka marka naartu gurigooda noqoto waa dadka ku sugnaado wey ee qofku haduu dembigii markuu ku dhaco ka toobad keeno ilaahi weynaa inta dembiga ka tiru ajarna u qoray ah. ajarna u qorayo marka istidnuhu waa mutasil markaas ilaa lamama marmar maahanay noqoy marka marmar un maahan aladiina dadkiya janna alla ku abaalmarinaa yajtanibuuna ka fogaada kabaa'ira alismi dembiyada kuwooda waaweyn iyo walfawaaxisha kuwooda foosha xun ila lamama marmar un maahanoo inta qalad ka dhaco isla markiiba ilaahay usoo laabto inna rabbaka rabbigaa waasicilmaqfirati dhaafidiisu waa mid ay ballaaranta oo qofka hadduu kabaa'irta iskaba ilaaliyo saqaa'irta alla waaba u dhaafa in tajtanibuu kabaa'ira maa tunowna can nukafir cankum sayi'aatikum wa nudkhilkum mudkhalan kariima haddiiba qofku ilaahay dartiis uga fogaada kabaa'irta sakaa'irta alla waa u dhaafo sakaa'irtana uusan daa'imin ee marmar ay hadduu qofku kabiiradii ku dhaco toobad keenana ilaahay waa u dhaafa ilaahay dembi dhaafkiisu waa mid ballaaran dembi dhaafkiisu waa miduu ballaaran yahay huwa rabbigaa aclamu isaga u ogaal badan ina huwa huwa rabbigaa aclamu waa mid u ogaal badan bikum idinka id waqtiyuu idiin ogaal badnaa anshaakum uu idinka abuuray min al alardi dhulka markuu nebi aadan dhoobada ka abuurayey ilaahay wuxuu ogaa addoommada ka farcanmi doona tiradooda iyo acmaashay samaynayaan inta ahlu janna iyo inta ahlu naara ilaahay wuu ogaa dhoobada markuu idinka abuurayo markaasuu idiin ogaal badnaado waid antum waid waqtina waa idiin ogaal badnaa antum idinka ajinnatun uurjiifyaal ad ahaydeen uurjiifyaalkaasoo fii buduuni ummahaatikum hooyooyinkiin caloolahooda ku sugan markaad caloosha ku jirteen alla waa idiin ogaal badnaa kiina gaalka noqo iyo kan muuminka noqo waaba la qoro ilaahay malaguba amro waaba la qorayba malaga inta ilaahay u diruuba meel ku qor markaasu alla ogaa midka gaalka noqo iyo midka muuminka noqo midka faasiqa noqona iyo midka muslimka toosan noqona ilahay waa waaba la qoro diiwaanaba ilaahay malag amray ku qor mar hadday saas tahay falaa tusakuu anfusakum nafafyaalkiinna ha dahirinina anig waxba hays ammaaninina ammaanta ka carab dadkana ha ammaanin dadka islaamiyeedna ammaanta isagoo weliba kula jooga ammaanta ka daa adiguna ammaanta iska daa faanka iyo taqi inaad tahay iyo qof qiimo badan inaad tahay haddaad dareento waa qof fitnaysanaad ah. hadaad isku aragto qof qiimo badan inaad tahay waa lagu hayaa shaydaan waa is markaas falaa tusakuu anfusakum nafafyaalkiinna ha saas darteeda xasanulbasri waa ki yidhi ina almu'mina jamaca ixsaanan wa shafaqatan mu'min maxaa lagu yaqaan laba isku daraa ixsaanan camalka aada u wanaajina wa shafaqatan waana cabsana waa aayaddii macnaheedi waaladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajila wa ina almunaafiqa jamaca isaa'atan wa amni munaafiqana xaa lagu yaqaan camalkiisuna waa xun yahay waana aamin wuxuu leeya maya insha allah janno meel waa iita mhm. waa roona waayahan aadanba isku cawdi uu leeya mhm. ebirna isagoo ah falaa tusakuu ha dahirinina anfusakum nafyaalkiina huwa allah aclamu waa mid waa mid u ogaal badan biman itaqaa qofkii ka baqay qofka ka cabsada isagaa yaqaan isagaa ka yaqaan isagaa yaqaan imaam muslim saxiixiisa wuxuu ku wariyey muxamed ibni camar ibni cadaa a wuxuu yidhi waxaan ku magacaabay gabarh aan dhalay barra gabadhii baariyadda aheed barra samaytu bnatii barra markaa zaynab bintu abi saama waxay tidhi rasuulku magacan waa diiday sala allahu calayh wasalam anaa laygu magacaabay tihi barra markaasaa rasuulku yidhi laa tusaku anfusakum war naftiina ha dahirinina gabadhi baariyada ah may may ha dahirinina in allaha aclamu biahli lbiri minkum dadka ahlulbiriga ahoo idinka mida alla isagaa yaqaan ee iska daaya ammaantaan markaasaa la yidhi bima nusamiihaa maxaan ku magacownaa waaye nabig wuxuu yidhi wuxuu yidhi sammuu zaynab zaynab ku magacaabo ee ka daaya barra iyo ammaanta maga magacyada ammaanta baa layska daaya oo taqwada tusa ah, taqwada wakadalika nabigeenna suban sala allahu calayhi wasalam wuxuu arkay nin nin ammaana nabigu wuxuu ku yidhi waylaka qadacta cunuqa saaxibika war hooge war ninka saaxiibkaad ammaanayda qoortaad ka jebida luquntaad ka kala goyda dhowr goora nabigu yidhi sala allahu calay wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa kaana axadukum maadixan saaxibahu laa maxaala falyaqul axsibu fulaanan wallaahu xasiibuhu walaa uzaki cala allaahi axadan axsibuhu kada wa kada in kaana yaclamu dalik horta qofka waxaadan ku oqoon inaad ka sheegta waa been taas maba banaana iskada da waxaadan ku ogay waxa wanaaggaad ku og tahayna sheego inta badan waa laiska daayo ammaanta waa laga daaya shaydaan ha ugu kaalmayn taqiyaa tahay adoo kale lama arag shaydaanku waa bumbuunina wuxuu leeya waa og dadkii dhammaa waxay ku leeyihin waa maqlaydaa meel kasta ammaantaadaa taalla qof cajaa'ib lahaa tahay janna kolleyba meel waa kuu taal uu leey marka shaydaankeed ugu kaalmayn soo ma jeedin ha ugu kaalmayn marka shaydaanka iska da ammaanta haddaadan dayhin oo dhammaanayda nabigu wuxuu yidhi waxaad tidhaahdaan axsibu kala hebel xoogaa inuu roon yahan u malayna wallaahu xasiibu allaase ku filan oo xisaab ugu filan oo waxaanaan ka ogaynu alla ka ogi walaa uzaki cala allaahi axadan ilaahayna qofna u dahiri ma anugu isaga iga yaqaan ilaahay addoommadiisa isaga iga yaqaanan uu dahiri ma isagaana xisaab ugu filan axsibuhu kada laakiin anugu qof fiicanaan u saasaan u malayna waa goorma markaa dhigi kartaa in kaana yaclamu daalik waa weliba markuu ku ogyahay sifaduu ka sheegay ah, qof dhowrsan qof taqiya qof kada haddaadan iska day waxaana fiican iska dayda oodan ammaanta kala duldhe iska waliba markuu kula joogo waa qatar wey ha kaalmayn shaydaan waa daciif addoommadu shaydaankune waa qatar wey hal fursad lumima wax yar markuu qalbigiisa ka dareemo uu buunbuunina kibira gela kibirka qofku galana jannada ma galo wuxuu leeyahy qof khatar ahad hmm. imisuu soo riday meel xun ka soo riday qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walilaah allah keligiis waxaa u sugnaaday maa shay fi samaawaati ciraryaalka ku sugan wamaa shay fi lardi dhulka ku sugan ilaahay intaasoo dhan asagaa iska leh wa huwa yaclam waana ogyahy wa huwa aclam asagaana og fa yaclamu dalaala man dalla wa wahtidaaa man ihtadaa wa yaxfaduhuma liyajziya inuu abaalmariyo daraaddeedu ilaahay u xifdinaa aladiina dadka asaa uu sameeye camalka xumeeyeen liyajziya ilaah inuu abaalmariyo الذين ضدك أصاؤوا عمل كحميين بما عملوا وحي أي سميين إنه كأبا المريض ويجزيون كأبا المريض الذين ضدك أحسنوا عملك وناجيين بالحسنى جنة وناك بطنيت الذين ضدك إلهي جنة كأبال المريض يجتنبون كفك هذا كبائر الإثم دمبيده كوه دواوين والفواحش كوه فاشح الا لماما كوه يرير ماهن inna rabbaka rabbigaa waasixulmakfirati dhaaf dembi dhaafidiisu waa miday ballaaran tahay huwa rabbigaa aclamu isaga u ogaal badan bikum idinka huwa rabbigaa aclamu waa mid iniin ogaal badan bikum idinka id waqti uu iniin ogaal badnaa ansha-akum uu idinka abuuray min alardi dhulka wa id waqti uu iniin ogaal badnaa antum idinku ajinatun uurjiifyaal aad ahaateen ajinadaasoo fii buduuni ummahaatikum hooyooyinkiin caloolahooda ku sugan falaa tusakuu ha dahirinina anfusakum nafyaalkiina ha is ammaaninina dadka kalena ha ammaaninina dadka noola laga hadlaa oo kula jooga ha ammaaninina huwa allah aclamu waa mid u ogaal badan biman itaqaa qofkii dhin qofkii ka baqay huwa rabbigaa aclamu waa mid u ogaal badan biman itaqaa qofkii ka baqay isagaa yaqaan isagaa abaal marina afara'ayta bal iiga warran nabiga suubano alladii midkii tawallaa ka jeestay can daacatillaahi daacada alle wa acdaa bixiyey qaliilan wax yar wa akdaa oo gawaan gaaray acindow agtiisa ma waxaa ahaaday cilmu lgaybi qeybka cilmigiisa waxaa addoommada ka qarsoon cilmigooda oo fa huwa asagu yaraa waa arka miya qeybkii am lam yunabba miyaan loo sheegin bimaa shaygii fii bimaa shaygii fii suqufi muusaa nabi muuse suquftiisii ku sugnaa wa ibraahiima nebi ibraahim suquftiisii ku sugnaa aladii ibraahiimkii wafaa oofiyey bimaa umira wixii la amray bimaa umira bih oo maxaa ku sugnaa suqufu suqufu muusa wa ibraahiim waxaa ku sugnaa anlaa taziru inaysan xambaarayn waasiratun naf dembi xambaarsan wisra uqraa naf kale dembigeed wa an laysa lilinsaani iyo insaanka inuusan u sugnaan ilaa maa sacaa wuxuu camal falay maahani wa anna sacyahu iyo insaanka iyo insaanka camalkiisa sawfa mar dambe yuraa in la arki doono uma markii laako ka gadaalna yujzaa lagu abaalmari doono hu camalka camalkii lagu abaalmari doono aljazaa-a abaalmarinna lagu abaalmarin doono abaalmarintaasoo al owfa dhammaystirnaan badan aayaadkan ibnu jariir iyo aimo kale waxay yidhaahdaan sababu nusuulaa jiray oo weliid ibnu muqiira ninka la dhihi jiray gaalka ahaa ninkaasaa nabiga sala allahu calayh wasalam qur-aanka akrina dhegaystay waa ku saamoobay marka inuu islaamo qarka u tegay gaal kala inta helay wuxuu yidhi ka joog wuxuu yidhi naaran ka baqaya ninkan waxa uu sheegaya haddaanan raacin naaran ka baqaya wuxuu yidhi xoolahan all xoolahan aada haysato faraha badan wax iga sii intaas isii anaana dusha saartay wixii naar ka yimaada dariiqan gaalnimadaadana iigu sugno shirkigaaga ii fadhi wax allo wixii ka yimaada aniga dusha ii saar kaliya waxaad ii damaanad qaadda intaasu xoolaa inaad siinay wax allo wixii naar ka yimaadaan aniga dusha ii saar dariiqa maanta lagu socdo abi awow ku soco jire xoogaayuu siiyey markuu xoogaa siiyo haddana intii kalena uga bakiy war hadda ii dhammaystir waa anigii dusha saartay naartaade maya intaas ka badan ma bixi karo ilaa wuxuu yidhi subxaana laakiin aayaddu waa caam waxayna ka hadlaysaa waa maal cajiib haddii dadku ay ceel qodaan goday qodeen ama ceel ha ka doonayeen ama dan kale ha ka lahaayeen mararka gabal waxaa loo tegaa dhagax sallaxa wax lagu qarxiyana lama hayn waa laga tegaa meel kale ceelka laga qoday waa laga tegaa meesha godaa la qodaayay dhagax sallaxaa loo tega haddii dhagax sallaxa loo tago oo aan waxba laga qaban karin la jabi karin waa in laga taga marka qofka inta xoogaa dadaala isagiyo nool haddana daacada ka jooga aa maal looga dhigma sallaxuu gaadhaa la qofka qofka duuntacbaar shaqeeyo hakado ilaah wuxuu yidhi subxaana afara'ayta bal ka wara nabiga subanaw alladii qofkii tawallaa ka jeestay ay can daacati illaah oo wa acdaa bixiyey qaliilan in yar oo daaca ama in yarow maa laho ninkii yidhi naarta anaa kaa damaanad qaadayae xoogaa isiiyo xoogaa isiiyo wa agdaa kadibna waa gawaan gaaray ama sallixuu gaaray macnaha waa ka joogsaday sidii qof meel loo dhaqaaqo waayey ayuu uga joogsaday waa ka joogsaday ilaa wuxuu yidhi subxaana acindahu ah agtiisa ma waxaa ku sugnaaday cilmu lgaybi ay cilmu maa qaaba can innaas waxa dadka ka qarsoono arrinta qiyaamaha miyuu cilmigeeda hayaa oo fa asagu yaraa midka arkaya miyaa qeyb ma'aaqirun tafri qofka inta ayaan dadaalay gaabinay ama daacadii allo dhan ka tegaya ma qof inta aaqiro daawaday oo daalacday ogaaday inaan xisaabu jirin oo janna jirin oo naaru jirin saasa maxaa keeni kara adoo aaminsan in aakira jirto oo janna jirto oo naaru jirto oo xisaabu jirto waxay keenaydaa noloshaada maalinba maalintay ka dambayda inaad ka dadaal badido maxaa yeelay geeridaadi waa soo dhow xalay meeshaad joogtay hadda maanta ma joogtay ah, haddaad meydka u dhowda saacaddan mawdaad uga dhowda xalay galabta meeshaad joogtay hadda ma joogtay waxay keenaydaa haddaad iimaan leedahood caaqiro rumaysantood saas u og tahay inaad daacada sii badido taqwadaada sii badido dhowrsanaantaada ku sii dadaasho ilaa qabrigeed u soo dhawaata laakiin inta ayaan dadaasho inaad ka joogsato macaaqiradi aad inta aragtay aad ogaato inaan cadaabjiyen maxaa keenaya inaad nasato wax keenaya male acinda wagtiisa ma waxaa ahaaday cilmu lgaybi ay cilmu maa qaaba can innaas waxa dadka ka qarsoon cilmigooda miya agtiisa ahaaday oo fa huwa isagu yaraa waa midkii arkaya miya miyuu arkaya anna saaxibahu yataxamalu canhu cadaabahu in saaxiibkiis cadaabka ka qaadaa miyuu ark inta fiiriyey see u joogsado oo iimaankii uga joogsaday daacadii fa huwa isagu yaraa midkii arkaya miya anna saaxibahu yataxamalu canhu cadaabahu in saaxiibkiis cadaabka ka qaadayo ma saasuu arkay am lam yunaba looma sheegin miya bimaa kii fii suqufi muusaa wa ibraahiima nabiyullaahi muuse suquftiisa wixii ku sugnaa iyo wa ibraahiima nebi ibraahim suquftiisii alladii ibraahiimkii wafaa oofiyey bimaa umira bih wixii la amray wax alla wixii la amray waa oofi daacatallaahi u oofiyey wa addaa risaalatahu ilaa khalqi risaaladu addoommada ilaahay ugu dhiibayna waa gaarsiiyey wax alla wuxuu alla amray waa u istaagay wax alla wuxuu alla ka reebayna waa ka tegey diinkiioo kaamilana uu gaarsiiyey sidaasuu wuxuu ku mutay inuu dadka u noqdo imaam qayrka looga daydo ilaa ilaahay nebi maxamed sala allahu calayh wasalam u waxyooday an ittabic millata ibraahiima xaniifan wamaa kaana min almushrikiina raac diinta nebi ibraahim imaam filkhayr u noqo maxaa lagu noqdaa imaam filkhayr wax alla waxa alla kaa reeba inaad ka hadto wax alla waxa alla ku amray intaad awooddo inaad kala timaado sida ay tahay oo aadan fuudaysan oo qiil dayashada iyo waa laruuro iyo iska daydo taasaa lagu noqdaa ilaahay wuxuu noo sheegayaa wixii ku sugnaa suxuufu ibraahim wa muusa alaa taziru wahiya wixii ku sugnaa maxay tahay wixii ku sugnaa alaa taziru waa inaysan xambaarayn waasiratun naf dembi xaqbaarsano wisra ukhraa naf kale dembigeed nabi ibraahim kutubtiisi suxuftiisii iyo suxuftii nabi muuse waxaa ku sugnaa qofka dembi uusan lahayn ma qaadayo naf ayaduna dembowday dembi kaa qaadime ha ka yaabo qofna la saari maa dembi uusan isagu lahayn qof walbaaba dembigu galay isagaa u qoolan in tadcu muhqalatun ilaa ximlihaa laa yuxmal minhu shayun walow kaana daa qurba ilahi weyna wuxuu leeyahay naf oo aad loo cuslayo dunuub badan ku raran hadday u yeerto dembiga ay ku raran tahay oo ay qof ugu yeertoy tiraa war qayb iga qaad ma laga qaaday xataa qofkay u yeerayda hadduu qaraabay aabbaha haddaad u yeerto hooyada kaad dhashay xaaskaagii ninkaagi hal yar oo dembi qof kaa qaadamay iska daa qof islaamyada xoogaa siiyey marka waxaa ku sugnaa suxuufu ibraahim muusa waxay tahay allaa taziru inaysan qaadayn waasiratun naf ayaduba dembi xambaarsan wisra uqraa naf kale dembigeed naf la saari maayo naf kale dembigeed waxaa kaloo ku sugnaa wa an laysa lilinsaani qofka inuusan u sugnaan ilaa maa sacaa wuxuu shaqaystay maahan sida qofka aan dembi kale loo saarayn ajar iyo xasanana wuxuu asagu shaqaystay ayuu iskaleey ee wax kale heli may wixii uu shaqaystay uu leey aabbeeya fiicna hooyadeeya fiicneed caruur fiicanaan dhalay xaaskaygaa fiican ninkaygaa fiican waxba kuuma goydo haddaadan adugu alla ka baqin haddaad alla ka baqdo waxbay kuu goyni dadka fiicanaad u ehelka tihin laakiin haddaadan alla ka baqin waxba kuu tarin waxba kuu tarin naftaada horta wax wanaagsan la imow oo sabab kuugu noqdo jannada alle waa dhacdaa marka darajaadkaaga ilaahay inuu ku dallacsiiyo ehelkaagao wanaagsan daraaddeed waana soo qaadanay suuratu duuran ku soo qaadan laakiin marka hore horta janno waxaad ku timaado sabab la imow miftaaxi la imow qayr marka sidaasaa ku sugneed kutubta ilaahay waxaa ku sugnaa wa anna sacyahu qofka camalkiisa sawfa mar dambe yuraa in la arki doono fil aakhirati aakhiro qof walba camalkiisa waa la arki doono uma yujzaa kadib shaqsigii insaanki ad u celina maayo faacil damiirka muuqdana camalka uma yujzaa insaankii waa lagu abaalmarinaa hu camalka aljazaa abaalmarin alowfaa dhammaystirnaan badan kii xumaan ka shaqeeyey xumaantiisiyaa lagu abaalmarina qofkii wanaag ka shaqeeyeyna wanaaggiisiyaa lagu abaalmarina xaafid ibnu kaiir halkaas markuu mara waa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaa wuxuu ka yidhi bal fiiriya aayaddaas wuxuu yidhi xaafidku wa min haadihi alaayati alkarima wuxuu uga hadlay aayaddaas dadka dhintay qur-aan haddii loo aqriyo loo hadiyeeyo ajarku magaara uu uga hadlay masaladaasuu uga hadlay xaafidku iyo bal waa akraynaha wuxuu yidhi wa min haadihi alaayati alkariima aayaddan wanaagga badan istanbada shaaficiyu imaamkeenna imaamu shaafici wuxuu kala soo baxay raximahullah iyo waman itabacahu qofkii raacay oo ku waafaqay mas'alada ana alqiraa'ata aqrinta qur-aanka la aqriyo laa yasilu ihdaa'u hawaabihaa ajirkeeda hadiyeynta loo hadiyeeyo ilalmowtaa dadka dhintay ma gaaraayo ma gaaraayo hadiyadaasu liannahu qiraa'ada qur-aanka la aqriyey laysa min camalihim camalkoodii ka mid maahan walaa kasbihim shaqadoodiina ka mid maahan walihaadaa sidaas daraaddeed lam yandub ilayhi rasuulullah sala allahu calayhi wasalam ummatahu sidaas darteeda rasuulku ummadiisa uguma oo ma dhihin dadka dhintay qur-aan u akriya qul huwala u akriya waa xadiis daciifa waa ma ahan wax suganoo nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam nabigu ummadiisa uguma yeerin oo ma dhihin dadka dhintay qur-aan u soo akriya walaa xafahum calayhi nabigu ummadiisa kuma boorin inay qur-aan u akriyaan dadka dhinto ma dhihin war dadka dhintay oon qur-aanka akrisan karin ta qur-aan akridaan u hadiyeeya ma dhihin walaa arshad arshad walaa arshadahum ilayhi nabigu masaladaas dadka kuma hanuuninoo ma tusin masale nabi maxamed dadka tusay maaha oo uu yidhi war dadko qof dhintay qur-aan haddii loo aqriyoo loo hadiyeeyo ajarku waa gaarayahe u aqriya nabi maxamed dadka ma tusin oo hadyigii iyo dariiqadiisii ka mid maaha binasin xadiis cad kuma tusin hadal cad oo ah uu akriya dadka dhintay qur-aanka hadal cad kuma tusin walaa iimaain ishaarana kuma tusin xoogaa xataa ma ishaarin hadal laga fahmi karo xataa ma sheegin xataa hadal laga fahmi karo weligiis ma sheegin nabigu sala allahu calayh wasalam walam yunqal dalika can axadin min asaxaaba lagama soo guurin hal qof oo saxaabada ka mid ah radia allaahu canhum ilaahay raalliha ka noqdee lagama soo guurin hal saxaabi abubakar cumar cuhmaan cali casharatu lmubashariina biljanna asxaabu lbeder asxaabu baycati ridwaan asaabiquuna alwaluuna almuhaajiruun alsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar hal mid oo ka mid ah oo ardaad ka dhintay qul huwa allah u aqiyo wahadiyeeya ma laga soo guurin hadda waa mid lagama soo gurin macnaha wax saxana laga hadlo wax daciifa meelaha wa iskaga yaalin lakiin hadda waxaasu qiimo male ah, wax daciifa qiimo male wax suganu ka hadla naqli haabitu ka hadla ah, naqli haabitu ka hadla ma laga soo guurin hal mid oo saxaabada ka mid walow kaana khayran in dad dhintay loo akriyo qur'aan hadduu khayr ahaa lahaa la sabaquunaa ilayh iyagaa nooga hormari laha saxaabadu maxaa yeele wax kayra saxaabadu weligood kama tegin shay khayra waa u degdegeen ee ayagu waa fahmi waayeen annagaa fahmay culummadii aan soo guurayaana u akri jiray quluwallaha taasu sax ma culimmadaa soo gaartay waajib waxaa kuwa inay saxaabadii raacaan ilaahayna wuxuu janno u ballanqaaday qofka saxaabada dariiqooda raaca culimmadaad soo gaartay iyo kuwaadan soo gaarin labadaba waajib waxaa kuwa inay saxaabadii raacaan saxaabadiina lagama soo guurin khayrna saxaabadii ay gara waayeen haddee qof ka moogta haddaan dariiqada istidlaalkuba u baxsanayn inuu iska aamusaan roon nin dhan oo shiiqa oo magaaladan haddee dadka aada loo dhagaysta ah ilaahay ha toosay ayaa u soo sheegay nin oo yidhi dadka dhintay qur-aanka waa loo hadiyey karo dhib ma leh oo loo akri karo markuu dhintayna xoola waa laga dabaqali kara nin shiiqow joogu u yimi markaasuu yidhi shiiq qof dhintay xoola inaan ka dabaqalo ka waran markaasuu yidhi saxaabadu ma samay jirin niyaaxayna u yiqiinin markaasuu yidhi shiiqaygaba ii sheegay xaytaas sheegay markaas haddee shiiqii daliil habkeen daliilaa laga rabaa adaan daliil qofku sheegayn war wa iska sheegi karaa suu yidhi isukatan waca shiiqii telefoonku ku dhus shir nin niman meeshaanahon ka soo horjeedaa jira dadka dhintay xoolaha loo qala markaas waxay leeyihin waxay leeyihiin saxaabadu ma samay jirin niyaaxa iyo baroor diiqayba u yiqiiniin markaasuu yidhi haddii qayr aan saxaabadii alla u furin haddii alla idiin furay ma iska wadataan waxaad idinku su-aalaha u badayda khayr aan saxaabadii loo furin ka warrama dee alla idiin furay maantana waa iska wareega hadba shiika u tegayda macnaa saan kugu sheegay u qaada wey culammada kaar qayr aan saxaabadii loo furin haddii layniin furay ma iska qaadataan maxaad rabtaan sax miya ma jirto khayr saxaabadiiu ku dhammaa diin kaamilana iyaga haysta saas daraaddeeda suurat laxqaaf maxaan ku soo marray inuu yidhi wa amaa ahlu sunnati waljamaaca fayaquuluuna fii kulli ficlin wa qowlin lam yafcalhu saxaabatu fahuwa bidcatu ahlu sunna waaljamaaca qowlkoodu wuxuu yihi ficil kasta iyo qowl kasta oon saxaabadii dhihinoo samayn waa bidco maxaa yeelay liannahu law kaana khayran la sabaquuna ilayh hadduu khayr ahaa laha iyagaa nooga hormari laha saxaabadu khayr kama tegina waa u degdegeen khayr hal khayr kama tegin sidaas weeye wuxuu yidhi xaafidku intaas marka maxaa soo haray haddaan nabigu sheegin ousan nas cadna ku sheegin uusanna ishaarin saxaabana aan laga hayn qaar ay yidhahdeen qiyaas waxaan uga qiyaasaynaa sadaqada soo maydka in wax laga sadaqeeya ma sugno oo nabigu ma sheegin sala allahu calay wasalam haa waa suganta mayd in wax laga sadaqeeyo ayadu war waxay yidhahdeen taasaan uga qiyaasayna sadaqadaasuna camalkiisii ma ahan waana gaartay ayadaan uga qiyaasayn xaafidkaa ka jawaabee dhegayso hada wuxuu ku yidhi xaafidku waa baabulqurbaati baabka daa cibaadaadka baabka cibaadaadka yuqtasaru fiihi waxaa lagu gaabsadaa cala nusuusi aayadaha iyo axaadiista walaa yutasarafu fiihi looguma tasarufo bianwaaci alaqsiyati waalaraa qiyaasyaalka iyo ra'yiyaalka looguma tasarufo abwaabta mucaamalaadka lala aadaa qiyaaska ee baabulqurbaad waa tawqiif nas aan la dul taagayn intii nasku ku soo arooray waa la suga saas darteed wuxuu ku yidhi faama ducaau wa sadaqa maydkii dhinta in loo duceeyo allah u naxariiso iyo sadaqa in laga bixiyo sharciga waafaqsan fadaaka mujmacun calaa wusuuliha waa laysku waafaqsanya inuu gaaray ducaduna waa gaaray sadaqaduna waa gaaray wa mansuusun min ashaarici calayhima weliba shaaricaana caddeeyo axaadiisa loo haya iyo aayado sheegaya maydka sadaqa in laga bixiyo iyo in loo duceeyo sidaas oo kale dayn haddii lagu leeyahayna waa in laga bixiyo axaadiis cad aa sheegayda soonaa lagu leeyahay waa laga sooma xajaa lagu leeyahay waa laga xajina banu aadana dayn ku leh waa laga bixina marka wax alla wixii daliil loo hayo waa la waa la yeela inaan aysan meesha qiyaas galayn waxaa ku tusaa salaad aa lagu leeyahay salaadihii uusan qayb tukan ma laga tukan karo fiiriya qiyaas ma salaadaa uu ka tegay waa salaado qallaha lagu lahaa ma laga tukan karo fiiri laakiin haddii soon lagu lahaa waa laga soomi maxaa tanna diiday tanna baneeyey tan nabigaa sheegay tanna nabiga lagama hayo diintuna ma ahan ibtidaac waxaan rabaan samayna ee waa itibaac ah. nabi maxamedaa yidhi sala allahu alay slam man maata wa calayhi siyaamu saama wali weli qofkii dhintee soon lagu leeyahay weligiisa macnaha qaraabadoo dhamaa loola jeeda aa ka sooma waa laga sooma fiiri sadaqaa laga bixina waa laga sooma fiiri salaadii iyo soomku waa laba rugni salaadii laga qallaymo ma laga qallaymo tawxiidkii waa rugnigii koobaad qofkii gaalnimo ku dhintay ma laga tawxiidsana anaa u tawxiidsana ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna maxamadan rasulla ma anfacay ma laga tawxiidsan karo lagama salaadii hadday ka tagtay lagama soomi ah, lagama tukan karo diintu caqli maaha marka maaha wax alla wixii dayn allah hadduu ku leeyahay sida sekaa lagu leeyahy waa laga bixin kafaaraa lagu leeyahy waa laga bixin nadaraa lagu leeyahy waa laga bixin soonka allaha lagu leeyahy waa laga bixina xajaa lagu leeyahay waa laga bixina waa laga xajina fa daynullaahi axaqu an yuqda daynka allahba u xaqnimo badan waxal bixiy daynka addoommadan waa laga bixin daliilka kala saaray qaara shubhakeena waxay yidhahdeen dabaraaniyaa wariyay xadiid cabdulaahi bni cumar oo cabdulaahi bni cumara wuxuu yidhi nabigan ka maqlay sala allahu calayh wasalam qof hadduu dhinto ha xabsinine guriga ha ku haysanine la degdegoo qabriga geeya hana lagu aqriyo marka qabriga la gelisho madaxa agtiisa bifaatixati lkitaabi wa cinda rijlayhi bikhaatimati lbaqara lugaha agtoodana ha looga akriyo suuratulbaqara aakirkeeda kaas waa daciif aad u daran xadiis sugan ma waa xadiis aad u daciifa bayhaqi shucabuliimaanku ku wariyey sanadkaa sanadaan ahayna laguma qorinayo sanadkana waa daciifo waxaa ku sugan yaxya ibnu cabdilaahi albablut yaxya ibnu cabdilaahi waa daciif aad u daran sida waxa weeye haytami uu ku yidhi majmacu zawaa'idka sidoo kale shiikiisa ayub ibnu nahiigna waa daciif asna aad u daran aad u daran sida xaafid dahabi muqniga uu ku yidhi tarakuuh ana yidhi xadiisku waa sax ma sugna waa daciif laakiin aharaa jira ahar cabdullaahi ibni cumar laga wariyo mawquufa aharkuna waa daciif isaguna ma sugno aharkana waxaa sanadkiisa ku jira cabdiraxmaan ibnu calaa ibni lajlaaj cabdiraxmaan ibnu calaa waa waa majhuul wey waa majhuul ibnu xibbaan oo tasaahulkiisa la yaqaan oo kaliya tawsiiqiya waana majhuulo hal raawiya wax ka wari walidaasaas daraaddeeda xaafid ibn xajaru muxaqiq ku ah baabkaas taqriibu tahdiibka wuxuu idhi maqbuul maqbuulna wuxuu ula jeeda sida muqadimada ku caddeeyey waa maqbuulun cinda almutaabaca mutaabaca markuu la a la aqbali karaa haddii la waayana waa layinulxadii waa daciif xadiidku wariya marka afar kuma sugna cabdullahi ibni cumar kama sugna wax suganaana diin laga dhigta qaaraa yidhi imaam axmedaaba ogolaaday markii dambe imaam axmed aa ogolaaday mar in qof dhintay qur-aan qabrigiisa lagu akri karo taasuna ma sugna iyaduna imaam axmed inuu ogol hadduu mana sugnaba oo ibnulqayim kitaabu ruux wuxuu ku wariyey khallaal inuu yidhi xasan ibnu axmed alwaraaq a wuxuu iga warramay cali ibnu muusa alxadaad wuxuu yidhi uu yidhi axmed ibnu xambal iyo maxamed ibnu qudaama aljawhari ayaa iskugu yimaadeen qof dhintay meydkii markii la aasaan in indhool ah qabriga agtiisa fariista axmedaa yidhi yaa haadaa ina alqiraa'ata cinda alqabri bidca indhool qabriga qur-aan laga ag fadhiyo bidco wey marka markaan tagnay uu leeyahay afarku fiiri markaan qabuurihii ka tagnay ayuu maxamed ibnu qudaama ku yidhi axmed ibnu bal waxaad ka warantaa mubashir alxalabi ninkaasu waa sidee markaasuu yidhi axmed yidhi waa iqa markaasuu yidhi katabta canhu shay-an wax axaadiis adiga ma ka qorto markaasuu yidhi nacam markaasuu yidhi fa akhbaranii mubashir can cabdiraxmaan ibni alcalaa ibni lajlaaj can abiihi annahu awsaa idaa dufina an yuqra'a cinda ra'si bifaatixati lbaqara wa khaatimatihaa wa qaala samictu bnu cumara yuusii bidaalika wuxuu leeyahay cabdiraxmaan ibn alcalaa ibni lajlaab ayaa aabbihiis ka wariyey inuu aabbihiis dardaarmay marka lay aaso madaxa agtiisa qabriga madaxa meesha madaxa xigta bilowga baqara iyo caaqirka ha lagu akriyo marka cabdullahi ibni cumaraan maqlo saas ka dardaarmaye marka afarku wuxuu leeyahay axmeda markaas wuxuu war yaa laabo u sheeg in dhoolkii qur-aanka siisa iskaga wato sheekh naasira uga hadlay axkaamuljanaa-iska mana sugna dhowr wejaa looga jawaabaya wejka ugu horreeya qisada inay axmed ka sugnaataa la rabo mana ka sugna maxaa yeelay sheekha khallaal oo ah alxasan ibni axmed alwaraaq wax tarjumaan kutubu taraajim ugama helin sidoo kale shaykhiisa caliy bnu muusa alxadaadna waa sidoo kale ma garanayo marka ma sugna weeye ma sugna ma sugna wax ah, suganoo axmed ka sugan maaha cabdullaahi ibni cumarna kama sugna idan marka qur'aan aan mayd lagu aqriyo daliil ma leh qaala tacaala ila wuxuu yidhaha fara-ayta bal ka waran nabiga suubanow alladii qofkii tawallaa ka jeestay daacada alle wa acdaa bixiyey qaliilan in yaroo daacahu bixiy ama maal ama daaca kala wa agtaa kadibna gawaan gaaro sallax gaaray macnaa cabbaarunta ilaahay caabuduu jooji qofka la yaab kale waa qofkaas a cindahu agtiisa ma waxaa ku sugnaaday cilmulghaybi ay cilmu maa qaaba waxa dadka ka qarsoon cilmigooda miyo agtiisa ku sugan oo fahuwa asagu yaraa ma wuxuu arkayaa anna saaxibahu yataxamalu canhu cadaabahu ninkaas saaxiibkiisa inuu cadaabka aakhiro ka taxamula oon aakhiro asaga cadaab haysan am lam yunaba looma warramin miya bimaa kii fii suxufi muusa wa ibraahiima nebi muuse iyo nebi ibraahim suxuftooda wixii ku sugnaa alladii ibraahiimkii wafaa oofiyey bimaa umira bihi wixii la amray oo maxay ahayn wahuwa wixii ku sugnaa muxuu ahaa wahuwa wixii suqufta ku sugnaa anlaa taziru waa inaysan qaadayn waasiratu naf dembi xambaarsan wisra uqra naf kale dembigeed qofna qof kale dembigiis la saari maa wa an laysa linsaani qofkana uma sugnaanin asaalatan ilaa maa sacaa wuxuu asagu camal falay maahane wa anna sacyahu qofka camalkiisana sawfa mar dambaa yuraa la arki doonaa uma yujzaa insaankii waa lagu abaalmarinaa hu camalkii aljazaa abaalmarin alowfaa oo dhammaystirnaan badan wa anna ilaa rabbika waxaa kaloo ku sugnaa suxuufi ibraahima wa muusa wa anna ilaa rabbika rabbiga intii ka ah ayay almuntahaa noqoshadu ay ahaatay intihaa meesha addoommadu ay u noqonayaan halkaasay ahaato wa annahu allah huwa adxaka asagaa ka qosli siiya man shaaa qofkuu doono wa abkaa kana booyiya wa annahu allah huwa amaata isagaa dila wa axyaa isagaa nooleeya wa annahu allah khalaqa isagaa abuuray azawjayni labada nuuc adakara kan lab iyo walunhaa midka dhadig min nudfatin medhibic maniyuu ka abuuray idaa tumna marka la daadiyo wa anna calayhi alla dushiisa waxaa ahaaday annash'ata abuurista abuurista aluqra oo kale wa annahu allah wa aqnaa asaga deeqa man shaaa min cibaadihi qofku addoommadiisa doono asagaa qani ka dhigoo deeqa wa aqnaa asagaana kaydka siiyo xoolaha uu kaydka ka dhigana waanahu allah huwa rabushicraa xidiga ashicraa laydhaa waa khaaliqa abuuray waanahu allah ahlaka waa midkii halaagay caadan reer caadcaadkii alulaa ay horreeyeen iyo wa samuuda reer samuud famaa abqaa ilaahay kama reebin reer caad iyo reer samuud axaddan hal qof wa qowma nuuxin waa halaka ilaah isagaa halaagay qowma nuuxin nabi nuux qoomkiisii min qablu min qabli haaulaa'i reer caad iyo reer samuud ka hor innahum qowmu nuuc kaanuu waxay ahaayeen hum adlama kuwa ka gardaro badan wa adqaa kana xadgudub badan miman bacdahum dadkii ka dambeeyey wa ahwaa ilaah waa soo riday cirkuu ka soo riday almu'tafikata magaalooyinkii gambismay magaalooyinkii gadismay oo dhinacii karkoreeyey loo hoos mariyey allah samada ka soo riday takar u qaaday faqashaaha wuxuu ku daboolay maa qashaa wuxuu ku daboolo min alxijaarati dhagxaan fa biayi aalaa'i rabbika insaanow rabbiga nicmooyinkiisa mideebaa tatamaraa ka shakine ilaahi weyna wuxuu nooga warramaa waxyaalihii ku sugnaa suxuftii nabi muuse iyo ibraahim waxaa ka mid ahaa wa anna ilaa rabbika rabbigaa intii kaa ah ayay almuntahaa intooshuhu ahaada ay almasiiru wey walmacaadu noqoshadu rabbi ahaata addoommadoo dhan rabbiyay u noqonayaan wa anna ilaa rabbika rabbiga intii ka ayaa almuntaha noqoshadu ahaata halkaasay addoommadu u noqonayaan wa annahu allah huwa adxaka asagaa ka qosli siiya wa abkaa kana ooyi qofka qoslaya wuxuu ku qoslayaa farxad waxa uu ku farxay allah abuuray una soo xasriyey qofka ooyayana wuxuu la ooyayaa murugo iyo musiibo ku timid allaana qadaray una soo xasriyey keligiisa koonka ku tasarufa wa annahu allah huwa adxaka isagaa ka qosli siiya man shaaca min cibaadihi wa abka isagaa ka ooyiya man shaaca min cibaadihi wa annahu allah huwa amaata isagaa dila waaxya isagaana nooleeya cidduu doono isaga dila cidduu doono nooleey wa annahu allah khalaqa isagaa abuuray azawjayni labada nuuc adakara midka lab iyo wal unhaa midka dhadig min nudfatin dhibic meriya rag iyo dumar alle isaga ka abuuray idaa tumna dhibicda merida marka la daadiyo wa anna calayhi alla dushiisa waxaa ahaaday wacdan ballanqaad ahaan isagaa ballanqaaday weeye wa ana calayhi alla dushiisa waxaa ahaaday annash'ata abuurista aluqraa kale adduunka siduu u abuuray aakhirana asagaa abuuri doona wa annahu allah huwa aqnaa asagaa deeqa man shaaca min cibaadi qofkuu doono addoommadiisa ka mida keli asagaa ka dhiga wa aqnaa asagaa siiya wuxuu kayd ka dhigto qunyada waxaa la idhaahdaa alqunyatu maa yaduumu cinda alinsaani hantida qofku kaydka ka dhiganayaa laydhaha qunya iyo qiniya bikasri lqaafi wa dammihaa alla isagaa siiya qofku waxa uu kaydka ka dhigana wey wa annahu allah huwa aqnaa isagaa deeqa wa aqnaa isagaana siiya ilaah wuxuu kaydka qofku ka dhigana wa annahu allah huwa rabu shicra xigdiga carabta gabalka miduu ay caabudaana laydhaha ashicraa waa khaaliqa abuuray waa rabbigiis wa annahu allah allaka isagaa halaagay caadan reer caad caadkii alulaa ee horreeyey waa reer waa qowmu huud wey caadun iluulaa waa qowmu huud wa hamuuda reer hamuudna ilaahay isagaa halaagay famaa abqa alla kama reebin ey axadan minhum hal qof oo ka mida kama reebin wa qowma nuuxin waa halaka ilaah isagaa halaagay qowma nuuxin min qablu min qabli haaulaa reer caad iyo reer hamuud ayuu qowmu nuuxna ilaahay halaagay innahum qowmu nuux kaanuu waxay ahaadeen hum adlama kuwa ka dulmi badan wa adqaa kuwa ka xadgudub badan minman bacdahum dadkii ka dambeeyey ayagaa ka dulmi badnaayo ka xadgudub badnaa waalmu'tafikata ahwaada ka dambayda mafcuulkeediioo muqadama weeye wa ahwa alla waa soo riday bacda rafcihaa magaalooyinkii qowmulood markii kor loo qaaday a alla soo ridoo soo gambiyey wa ahwaa alla waa soo riday oo waa soo hoobiyey almu'tafikata magaalooyinkii gambismay oo meeshii korrayday ay hoos martay alla soo ridoo samada agteeda ka soo riday faqashaaha alla wuxuu ku daboolay maa qashaa wuxuu ku daboolo min alxijaarati dhagxaan dhagxaan naarana waa la dhexay roob uga dhig fa biayi aalaai rabbika insaanow rabbiga nicmooyinkiisa mideebaa tatamaraa ku shakine haadaa nabigan waa nebi maxamed sala allahu calayh wasalam haadaa nabigaanu nadiirun waa mid diga digahaasoo mina nuduri kuwii digayay ka mid ah nudurtii al-ulaa ee horreyday rusushii hore ayuu ku jinsiya wax la yaable maaha hore u imaan jiray rasuul banu aadam aifatu waa dhowaatuu ilaah yidhi alaasifatu dhoweydi midii dhoweed waa qiyaama ayada dhaba midii dhaweeda laydhaha maalin kasta saacad kasta waa kugu soo dhowaanay aifatu waa dhowaatay alaasifatu midii dhoweed nabi maxamedabaa ka mida sala allahu calay wasalam calaamadaha lagu garanayo inay soo dhawaato nabi maxamedna sala allahu calay wasalam kun iyo afar boqoloo sano kun iyo afar boqol iyo afartan iyo afar hijradiis hijriyadiisiyaa laga maraya maxaad u malaynaysaa markaa laysa lahaa xaal uusan u sugnaanin ayay soo dhowaatay laysa lahaa xaal uusan u sugnaanin min duuni illaahi alla qayrkiis xaaluu yahay kaashifatun nafsun kaashifatu nafayda afa min hada alxadiida ma qur'aankaana tacjabuuna gaalo la yaabaydaan watadxakuuna ma qoslaydaan qur-aankii oo laaqina walaa tabkuuna ma booyaydaan musiiba inu ku dhacday walxaal miyadnan ooyeyn antum idinka saamiduuna aada moogtihiin camaa yutlabu minkum waxa laydinka doonayay waxaynu sugaya fasjuduu lilaahi war allah u sujuuda wacbuduu allah caabuda keligiisa haadaa nabiga lagu ishaaraa haadaa midkaanu nadiirun waa mid digaya digahaasoo mina nuduri kuwii digayay ka mid ah nudurtii alulaa horreeyeen macnaha waa ku jins nabiga sala allahu calay wasalam banu aadan rasuul laga dhigoo lasoo diro asagu uma horreyn wey rusush oo bashara waa la soo diri jiray sida rusush yaro loo soo diri jiray asna loo soo diray sidaasoo kale loo soo diray sidaasoo kale a soo diray marka waa ku jinsi wax la yaab leh maahan marka in lala yaab maahan waa in la raaco ilaa wuxuu yidhi azifad waa dhowaatay alasifatu midii dhoweed oo qiyaamihii qiyaamihii waa dhowaatay laysa lahaa xaal uusan u sugnaan inay dhowaatay min duunillaahi min hayrillaah alla qayrkiis xaalu yahay kaashifatun nafsun kaashifatun naf faydi karta maxaa loola jeedaa faydidda nafsun kaashifatun can xaqiiqatihaa wa waqti wuquucihaa naf sheegi karta waqtigay dhacayda ma jirto ah, laa yujaliiha liwaqtiha ilaa hu allah cid aan ahayn ma cadday karto ma sheegi karto cid kale macno labaad kaashifatun can darihaa dhibaatadeeda markay dhacdo naf celi karta ama ka hortegi karto baaji karta ma jirto axad aan allahin wax kama qaban karo dhibkeedana cid faydi karta ma waqtigay dhacayda cid faydi kartoo sheegi kartaana ma jirto marka nafsun kaashifatun can xaqiiqatihaa wa waqti wuquucihaa walaa kaashifatun can durihaa afa min hada alxadiidi ma hadalkan waa qur'aanka miya tacjabuuna gaala la yaabaydaan wa tadxakuuna ma qoslaydaan walaa tabkuuna ma ooyeydaan qur'aanka marka la akriyo oo ku saamoobi moydaan qulubtiyaa inay madoobaatay walxaal ayaadnan ooyayn antum idinka saamiduuna aada moogtihin oo halmaansantihiin camaa yulabu minkum wax laydinka doonay waxaa xisaab idin sugay fasjuduu lilaahi allah u sujuuda wacbuduu alla caabuda halkaas marka la soo gaaro waxaa sunnaa in la sujuudo qofku hadduusan sujuudinna ma dembaabin sujuudda waxaa laga rabaa qofka akrinaa ama salaad ha ku akriyo ama salaadiyuu ku jirin iyo qofkii dhegaysanayay qofkii aqrinayay markuu sujuuduuna sujuudi karaa qofkii dhegaysanayay ee kii aqrinaya hadduusan sujuudin kii dhegaysanayay inuu sujuudaa sunno maaha wallahu subxaana wa taala aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed